الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الضمير المتصل الضمير المتصل waxaynu ku jiraa macaariftii almacrifaة والnakira macaariftii baynu tirinaynay waxaa ka mida ismiga macrifada alcalam waxaa ka mida almucarafu bal ismiyaasha lahaa waxaa ka mida adamiir ah waxaa ka mida ah ismu lishaara iyo alism lmawsuul kuwii macaarifta ahaa oo ilaa lix toddoba la gaadhsiiyo ayaynu tirinayn adamiir baynu ku jiray damiirku wuxuu ka mid yahay macrifada waa macrifa damiirku saddex shay midkoodna uu ku tusaa ima an yadula calaa mutakalimin وima an yadulla calى mukhaaطabin وima an yadulla calى haa'ibin saddexdaa midkood buu ku tusaa mutakalim iyo mukhaaطab iyo haa'ib waynu soo maray nooc kasta oo damaa'irtu ay yihiin haddii mutakalim kuwa ku tusaya waa laba nooc oo keliya ma laba lafdi mukhaaabku waa shan lafdi haa'ibkuna waa shan lafdi marka nooc kastoo lasoo qaada wuxuu noqonaya labiyo toban an mukhaaaba an haaiba iyo laba mutakalim <clears throat> damayrta marka hore waxaa loo qaybiya marka u horeysa waxaa loo qaybiyaa baris iyo mustatir baris iyo mustatir baris waxa weeye damiirka muuqda lagu hadlo ama lagu dhawaaqo ee jumlada ku jira maala markaad tidhaahdo ana mucallimun ama ana aalibun ana waa damiir barisa ah. lannu meeshuu yaalla waad ku dhawaaqdo marka la idhaahdo dahabtu ila suuqi dahabtu damiirkaa taadiihi waa baris lannu jumladu ku jira waad ku dhawaaqdo baris waxaa ka soo horjeeda mustatir mustatir maala markaad tidhahda ijlis waxaa meesha ku jirta anta laakiin kuma dawaaq ijlis ya muxamed ijlis anta baa ku jirta waa damiir mustatira damiirka aan lagu hadlinna waxaa laydhaa mustatir baa laydhaa aan lagu dhawaaqin marka marka horeysa damiirku awalan waxaan u qaybinaynaa ilaa barisin wa mustatirin baariskaynu soo qaadanayna lanno mustatrku darsiga dambe weeye halkaasaynu kaga sheekayn doonaa baariska ka muuqda ee meesha yaalla ee lagu hadlay ama lagu dhawaaqay ayaynu soo qaadanayna baarisku wuxuu qaybsamaa laba qaybood damiirkii lagu hadlay ama lagu dhawaaqay wuxuu qaybsamaa munfasil iyo muttasil munfasil iyo muttasil buu kala baxa damiir la xidhiidhsan wax la xidhiidhsan caamilkiisa ku camalfalo inta badan la xidhiidha waxa weye damiir muttaila muttasilun bicaamilihi wax la xidhiidha sida darabtu tada ku jirta ama darabahu markaad tidhahdo hada ku jirta ama minka markaad tidhaahdo kaafka ku jira ama darabaka waa muttasil damiirkaas keligiisma taagi karo iyo munfasil damiir keligii istaaga oo aynu soo qaadanay waa laba noocoo keliya damiirka baariska ah ee munfasilkii laba noocoo keliya wey ana naxnu anta anti ila akhiri labiyo tobanka halkaa la tiriyo oo fii maxalli rafcina weligood addamaa'ir almufasila alkhaasa biاlrafci ana naxnu ila akhiri iyo addamaa'ir almunfasila alkhaasa binasbi ayb weligood fii maxali nasbin oo iyaaya iyaana iyaaka iyaaki ila akhirih labiyo tobankaas marka damaairta munfasilka bimacnaa keligood istaagay keligood lagu dhawaaq ama jumladaba lagu furfuran karo ee lagu bilaaban karo waa laba nooco keliya ima an takuuna fii maxali rafcin daa'iman waima an takuuna fii maxali نصب dاaئما في محل رفع waa أنا iyo نحن في محل نصبna waa إyاaya iyo إyاna qolada ka bilaabaysa kaasi waa munfasilkii oo laba nooca oo mid labiyo tobana damiirka mutasilka darsigeennan wuxuu ka sheekaynaya damiirka mutasilka damiirka mutasilkii waa damiir weligii wax la xidhiidha sidaa darteed laa yubtada'u bihi اlkalaamu hadalka laguma horayn karo laguma furfuran karo sidii munfasirka loogu bilaaban jiray ana saamicun aynu soo mar isaga hadalka laguma horraysiin karo jumlada lanna <clears throat> waa ina wax ka horeeyaan la xidhiidho laa yubtadau bihi lkalaam waxa weeye ilaana ma daba dhaco ma akrama almucallimu ilaa iyaaka ilaa iyaahu yani marksa ana iyo anta iyo iya iyo iyo iyaana kuwaas ilaa way daba dhici karaan ilaana ma daba dhici karo والذي لا يفتتح به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار ضميirka mutaصilkaee mar walba wax la xidhiidhsan saddex nooc wey saddex nooc nooca koobaad waxa weeye waa damiir weligii fii maxali rafcin nooca labaad waa fii maxali nasbin nooca saddexaadna waa fii maxali jar sidii matnulajrumiya iyo marka la dhiganay loo tirinay waa inaad u tirisa marka koobaad si kanuu kitaabkeennan u dhigayaa oo eh, ka sarraysa ma garanaysaa sidii dushuu laga tirin jiray eh, laakiin marka hore taana waa ina taqaan eh, darabtum damiirka mutailka fi maxali rafci daaiman waxa wey darabtu maxaa ku xiga darabtu darabnaa labadaas waa mutakalim shantii mukhaatabkii samee darabta waa faacilkii oo damiirkii faacilka ah darabta maxaa ku xiga darabti darabtumaa darabtum darabtumna shantii haayibkii daraba darabat darabaa darabuu darabna a kharajtu labadii mutakalimkaa kiin baa ku celiyey kharajtu waa damiirkii faacilka ah <clears throat> kharajtu kharajnaa labadaas waa mutakalim shantii mukhaaabkii kharajta kharajtii kharajtumaa kharajtum kharajtunna kharaja kharajat kharaja kharajuu kharajna ficilkaa doonta soo qaado maadi labayo tobankaasaad maraysa darabtu iyo dahabtu iyo kharajtu iyo akaltu iyo sharibtu maad ka bilaabsa halkaasi waa waa qaybtii fii maxali rafcin qaybta fii maxali nasbin damayrta mutasilkee fii maxali nasbin dhacdaa weligeed fii maxali nasbin dhacda waxa weeye markaad tidhaahdo maalan darabanii darabanii yadaasa la sheegaya fi maxal nas mafcuul bih darabanaa darabaka darabaki darabakumaa darabakum darabakunna darabahu darabahaa darabahumaa darabahum darabahunna waa labiyo toban halkaas fi maxali nasbin darabanii darabanaa bay ka bilaabsan darabaka darabaki darabakuma darabakum darabakuna darabahu darabahaa darabahumaa darabahum darabahuna ama ficil kale haddaad soo qaato aanii aanaa acaaka acaaki acaakuma acaakuma acaakuna acaahu acaahaa acaahumaa acaahum acaahuna labiyo tobankaa darabanii darabana akramanii akramana markaad ku tiriso waa fii maxali nasbin labiyo tobankaas labiyo tobankii waxaa ku hadhay fii maxali jar mara bi haye <clears throat> mara bi mara bina anaguna soo maray mara bika yani zaydun mara bika zaydun adigu soo maray mara bika mara biki mara bikuma mara bikum mara bikunna mara bihi mara biha mara bihima mara bihim mara bihinna labayo toban fi maxali jara wey oo badi ku jirto bi bina bika biki bikuma bikum bikunna bihi biha bihima bihim bihinna ama xaraf kalo aan bada inu xarfujarkii haddaad soo geliso oo tiraada minii akhada minii kitaaban minii minna minka minkii minkuma minkum minkunna minhu minha minhuma minhum minhun damaa'irta mutailkii waa imsan damiir muttail imisuu qaybsamay saddex qaybood wey fii maxalli rafcin damiir fii maxalli rafcin oo godan oo labiyo toban iyo ku fii maxalli nasbina oo kor dhigan oo isaguna labiyo tobana iyo ku fii maxalli jar saddexdaa qaybood wey oo min labiyo toban munfasilkii wuxuu ahaa laba qayboodoo keliya ana iyo naxnu iyo anta eh, maxaa la dhaha iyaaya iyo iyaana laba qayboodoo keliya ah oo min labiyo toban kani waa saddex qaybood oo min labiyo toban qaybta fii maxalli rafci inta maxaa laga bilaabaya darabtu darabnaa darabtu darabnaa qaybta fii maxalli nasbina waxaa laga bilaabayaa darabanii darabana akramanii akramana fii maxali jarna mara bi mara bina baad ka bilaabsan damaa'irtaasi qaybta hore haddaynu ka bilownay fii maxalli rafcina waxaa ku jira lix damiiroo keliya qaybta u horaysa darabtu darabnaa darabta darabti darabtumaa darabtum darabtumna daraba daraba daraba darabuu darabna labiyo tobankaas haddaynu u fiirsanno damaa'irta ku jirta waxaa ku jirta lix damiir oo keliya oo magac leh oo la yaqaano magacyadooda darabtu markaan idhaahdo waxaa ku jirta taau faacil waxaa ku jirta maxay taau faacil ama ataau mutaxarika tadii faacilkahay darabtu shanta mukhaadabkaana iyadun baa ku jirta oo damiira darabta darabtii darabtumaa darabtum darabtunna tadaasuun baa ku jirta halkaas waa mid markaan darabnaa nidhaa halkaa waxaa ku jirta naa damiirkaas naa adaalatu cala alfaacil baa ku jirta waa laba marka la idhaahdo darabaa daraba daraba darabaa aliflithnain baa ku jira darabuu marka la idhaha maxaa ku jira waaw ljamaaca darabna marka la idhaha maxaa ku jira nuunu niswa shan baa ka soo baxay lix baan doonaya yaa lmuanaat mukhaaaba lagu soo daray darabtu darabna ad tirinaya an damiiroo keliya ka soo baxa taw lfaacil naa daalatu cala alfaacil alif linain waaw ljamaca nuun nisf waxaa ka maqan yaa lmuanaat mukhaaaba mar haddii la sheegay alif linain waaw ljamaca labadaa marka la sheego waa in yaa lmukhaaabana lagu daro yaa lmuanaat mukhaaaba taana waynu ku soo darayna ficilmaadiga markaynu ku tirinayna kuma jirto laakiin meesha way ku jirtaa oo lagu soo daraya imise noqonaya shanteenu meesha ka soo saarnay iyo yaa ulmucanafat muqaadaba ku dar waa imise lix damiir weeye qaybta fii maxalli rafcinta ah lixdaa damiir baa ku jira qaybta fii maxalli nasbin aynu ku tirinay aynu tirinay damaa'irta ku jirta darabani yaa ulmutakalim baa lena darabana waa naadiyo laakiin addaalla cala alfaacil maaha waa addaalla cala almafcuul tani marka arabanii ya mutakalim arabana waa naadi arabaka arabaki arabakuma arabakum arabakunna hantaana waxaa ku jira kaafu lmukhaaab wax laydha kaafu lmukhaaab darabahu arabaha arabahuma arabahum arabahunna hantaana waxaa ku jira haa lghaa'ib wax laydha waaba afar keliya afar keliya arabanii ya mutakalim darbana waa naadi darabaka darabaki ila akhirihi wa kafu lmukhaaab darabahu darabahaa darabahumaana waa haaun aayib imise damiir baa inooga soo baxay afar keliya oo weliba naadu halka horena way ku jirta taradii hore lixdii aan tirsanayna naa baa ku jirta naa lafdiga naaba damiirkaasa wuxuu u kala baxaa addaalla cala alfaacil iyo addaalla cala almafcuul iyo adaala cala almajruur ayay noqonaysa tu majruura midun baan u tirin karraa mar hadday halkii hore ku jirtay naadan dambe waan ka saari karnaa tirada imise damiir afar damiir markaynu naadii ka saar maxaa soo hadha maxay yihiin saddexda inoo soo hadhay cusubi naad hore inuu soo maroon maarksa mar labaad tirin mayno yaa almutakalim darabanii kaafu lmukhaatab darabaka iyo haa ulghaa'ib darabahu saddex damiir oo cusub baa halkaana ka soo baxa kaasina waa saddex halkii hore imise inu ku haysan lix iyo halkan oo waa imisa sagaal damiirkii majruurkii baa inoo hadhay imisaa ka soo baxaya kii majruurkii wuxuu ahaa mara b yaada halkaa ku jirta maxaa la dhaha yaa almutakalim hore inoo haysan yaa almutakalim mara bina naadana waa inu soo maray saddex jeer mara bika kaafu lmukhaaab mara bihi haa lghaayb qaybta fii maxalli jar ah wax damiiroo cusuboo ku jiraaba ma jiro damayrta ku jiraa waa yaa lmutakalim iyo kaafu lmukhaaab iyo haa lghaayb iyo naadi weeyaan afartaasaa ku jirta afartaana fii maxalli nasbinti baynu ka qaadan damaa'irta ka soo baxaysa saddexdaa nooc ee mutasilka ee mid waliba labiyo toban yahay markaad tirinaysa mid walba labiyo toban inaad ka dhigto dabeedna lix iyo soddon nooc waa inay soo baxaan lix iyo soddon lix iyo soddonkii markaynu dib ugu noqoneen damaa'irta ku dhex jirta tirino alif halkan ii dhig waaw halkan dhig nuunu niswa markaanu saa u tirino sagaal damiiroo keliya ka soo xasilaya lixda halka hore ku jirta oo tawl faacil ugu horayso naadii ku jirto oo iyadu qaybo badan le adaal cal acil iyo adaal almafcuul iyo majruura intaba leh naadi mid baynu ka soo qaadaynaa waxaa meesha ku jirta alinain waxaa ku jirta waaw ljamaaca waxaa ku jirta nuun niswa waxaa ku jirta yaa mukhaaaba yadii loodhan jiro iyadana lagu soo darayo halkaa hore misaa ku jira lix damiir wey qaybtii fii maxalli nasbin afar damiiroo naadu ku jirta ka soo xasila naada horeynuu soo marray naga reeb saddexda cusubay ku jiraan maxay ahaayeen ya mutakalim kaaf muhaaab iyo ha aa'ib qaybtii fii maxali jar maxaa ka soo baxay waxba ka dameer cusubi kuma jira kuwa laftoodunbaa soo noqday saddexdaasaad lixdii hore u geynaysaa waa imisa sagaal lixiyo soddonkii nooceen tirinaynay labiyo toban fii maxalli rafcina labiyo toban fii maxalli nasbina labiyo toban fii maxalli imisa damiir baa ka soo baxaya marka dib loogu noqdo sagaal damiir sagaalka damiirna magacyadooda waana taqaano lixdii baad tirinaysaa horta rafca ahayd tawl faacil haye naadii waa laba maxaa ku xiga alif الاثnain waaw اljamaaca nuun الniswa iyo tii aynu ku soo daray ya اlmukhaaaba saddexdii keli baad ku xujisinaysaa ya اlmutakalim kaaf اlmukhaaab iyo ha اlghaayb الضamiir الmuttaصil halkan aan kala soo bixi doonaa maca eraabkoogiibuu ka hadlaya الضamiir الmuttaصil damiirkii muttasilka ah alamila saafartu waxaan u safray saafartu ila اliskandariyati iskandariyaan tegey magaaladii iskandariya ee masar ku taalo saafartu maxaa ku jira faacilka halkaa ku jira muxuu yahay tawl faacil dahabnaa waxaan tegnay ila almalcabi garoonkii lagu ciyaarayay ila almalcab makaanu laaibkii baa tegi dahabnaa naadii baa ku jirta waa laba intasiraa u heliya lilxaqi xaqa u heliya intasaraa haddii la dhahna intasaraa way u heliyeen weya laakiin amarkay jumladu ku dhammaystirmaysa haddii aanad amar ka dhigin waxay noqonaysaa jumlada waxba ka dhiman way u heliyeen labadoodii waxay u gargaareen xaqa labadeed sheegaysa ku soo darde arajulaani intasaraa lilxaq saasay jumlada ku dhammaystirmaysa laakiin amar markaad ka dhigta arajulaani looma baahna laba qofood la hadlayso ku hor joogin weyn intasiraa intasi saadkaa la hoos dhigaa intasiraa u heliya labadiinina <clears throat> lilxaqi xaqa u heliya u gargaara maxaa ku jira intaira ama intasara midkaa doonto maxaa ku jira alifulinayn akhlisuu fi lcamal ikhlaas sameeya akhlasuu maadii bay noqon lahayd marka akhlisuu waa amar la hadle akhlisuu waa raggiinan ikhlaas sameeya fi lcamali shaqada si daacada u qabta maxaa ku jira waaw ljamaaca icmalii heblaayay waxaad samaysaa alwaajiba waajibkii ku saaraa ka soo bax icmalii yaa lmukhaaaba gabar baa lala hadlaya icmalii idhabii iqra'ii yaa lmu'anaati lmukhaaaba wey asayidaatu haweenkii yuhadibna alwlaad asayidaatu haweenku yuhadibna alwlaad caruurta iyaga tarbiyeeya oo idbiya yuhadibna alwlaad akhlaaqda wanaagsan bara yuadibna maxaa ku jira nuunu niswa inoo tiri markaa safkaasi damayrta ku jirta lix tusaaluu ku siiyey lix damiiroo kala duwan baa ku jira oo lixdii fii maxalli rafcinta ah saafartu ila iskandariya tawl faacil dahabna ila almalcab na addaalatu cala alfaacil weliba intasira lilxaq maxaa ku jirta alif linain akhlisuu fi lcamal waaw اljamaca icmalii alwaajiba icmali اlwaajiba yaau اlmukhaaطaba ama yaau اlmu'anaثaةi اlmukhaaطaba asayidaatu yuhadibna nuun nisw lixda damiir ee halkaa ku jira waa lixdii ku jiray qaybtii saafartuda markaad labaiyo toban mariso lixdaa damiir mid keliya ka dhiman oo ah yaa lmukhaaabada lannu yaa lmukhaaabadu saafartu oo ficil maadee lama xidhiiri karto amarkiibay la xidhiidhaa iyo mudaarica cmalii iyo anti tacmaliina anti tacmaliina yaa muhaaaba ku jirta icmalii markaad tidhahdana yaa muhaaaba ku jira laakiin camiltu haddaad tidha camiltu ood ficil maadi keento ma lama xidhiir karta iyadu yaa muhaaaba saafartudaasaanu ku tirinayna labiyo tobanka <clears throat> saafartu saafarnaa labadaas waa mutakalimkii soo maa saafarta saafartii saafartumaa saafartum saafartunna شhantaasina waa mukhaaabki saara saarat saaaraa saaaruu saaarna saaartodaasaa labiyo tobankii baranaysa lixdaa damiir hal damiiroo keliya kaa dhiman inta kaliya halkaasi way ku wada jiraan saaartu saaarna taaul faaciliya waxaa ku jirta maxay iyo naadi soo laba damiir ba halkaas anta muhaaabka tadii un baa ku jirta iyada iska dhaaf saaarta saaarti saaartuba saaartum saaartuna antuba waa ta waynu haysanay ta saafara damiirba kuma jira waa ficilkii oo keliya saafarat waa ficilkiiya taawtanii wax damiiri kuma jiro taawtanii saakina saafara alifulitniin baa ku jira waa saddex damiir baan maraya saafaruu waaw ljamaaca afar saafarna nuunu niswa shan damiirkii lixaadee ka dhiman muxuu yahay yaa muanaat mukhaaaba oo de waxaad odhanaysaa amar ka dhig saafirii saafir saafirii ama mudaaric ka dhig anti ya faatimatu tusaafiriina lixdaa damiiroo halkaa inoogu qoray taw faacil na alif الاثnain waaw اljamaaca yaa اlmukhaaطaba nuun الniswa sow lix maaha lixdaa damiir waa fii maxali rafcin tusaalayaasheenna imika meesha inoogu yaalla dhammaantood waa fii maxali rafcin faacil fii maxali rafcin markaad icraabaysa waxaad ohanaysaa mid kasta damiirun waa damiir baad horta leeda muttasilun inuu muttasil yahay mufasil yaad kala sheegaysa damiirun muttasilun dhammaantood wey mabniyun calaa waxay xarakaysan yihiin bay ku xidhantahay safartu taadaasi maxay ku binaysantah maxay ku bilaysan tahay mabniya cala dami wey akhlisuu waawljamacaas maxay xarakaysan tahay sukuun mabniya cala sukuun yuhadibna nuun nisuhaasi maxay xarakaysan tahay fatxa mabniyun calaa wuxuu damiirku xarakaysan yahay aakhirkiisu yaad sheegaysa mabniyun cala sukuun haddii aan idhahdo dahabna naadu ide waa laba xaraf alifta u dambaysa way sukuunsantahay aakhirkii mabniya cala sukuun badanaysa waawjamaaco waa mabni cal sukuun yaa mukhaaaba waa mabni cal sukuun alif lithnayku waa mabni cal sukuun taadanina kolba xarakaa la xarakeeya saafartu saafarta saafartii marba xarakaa la xarakeeya marba xarakada xarakaysantaad ku sheegaysaa mabni cala dami markay godanta mabni cala alfatxi saafarta mabni cala alkasri saafartii fii maxalli rafcin faacil baad oranaysaa dhammaantood dhammaantood waa fii maxalli rafcin faacil tusaalayaasheena halkaa inoogu yaal waayahay qaybtaasi waa qaybtii fi maxali rafcin lix damiir baa kugu jira nafacanii nusxu akhii waxay anfacay walaalkii taladiisii nafacanii aniga waxay anfacay nusxu akhii naseexadii walaalkay naseexadii walaalkay nasiixadiisii bay anfacan nusxu akhii waxaa halkaa ku jira nafacanii damiirkaa ku jira maxaa la dhaha ya-da yaa mutakalim nusxu akhii walaalkay yaadaa ku jirta maxaa ladhaa yaa mutakalim yaa mutakalimki eh, ayuu laba meelood geliyey laba meeloodoo kala duwan mar waxay la socotaa nafacanii ficil bay la socotaa nafaca oo ficil maadi iyo la xidhiidha marna ah bay la xidhiidha oo ismia ah. marna ismi bay la xidhiidha acaaka wuxuu ku siiyey mucalimuka macalinkaagii kitaaban buu ku siiyey halkana waxaa ku jira kaaf lmukhaaab acaaka marka la dha mxuu la xidhiidha ficil ficil muaad buu la xidhiidha mucalimuka marka la dhana mxuu la xidhiidha kaafki ismi buu la xidhiidha xasanun xasan yuxibuhu waxa jecel abuuhu aabbihi haa lghaa'ibtanna wey yuxibuhu haa lghaa'ibkii maxay la xidhiidha halkaa yuxibu bay la xidhiidha ficil bay la xidhiidha abuuhu waa haaulqaa'ibkii maxay la xidhiidha ismi bay la xidhiidha nafacanii nusxu akhii waa yaa lmutakalim ayaa ku jirta laba jeer marna ficil bay la xidhiidhay marna ismi bay la xidhiidhay acطaaka mucallimuka kitaaban kaafu lmukhaaab baa laba jeer ku jirta marna ficil bay la xidhiidhay marna ismi bay la xidhiidhay xasanun yuxibuhu abuuhu haaulqaa'ib baa ku jira marna waxay la xidhiidhay ficil marna waxay la xidhiidhay ismi saddexdaa maxaa la dhaha yaa lmutakalim kaafu mukhaaab haa lghaa'ib saddexdaa damiir laba maxal bay leeyihiin laba maxal haddii ay ficil la xidhiidhaan ficil waxay noqdaan fii maxali nasbin haddii aad tidhaahdaa acaanii waa yaa mutakalim ficil la xidhiidha akramanii darabanii nafacanii allamanii ama yucallimunii mudaaric ama callimnii amar noocuu doono ficilku ha noqdo yaa lmutakalim kaafu lmukhaaab haa lghaa'ib haddii ay la xidhiidhaan maxay haddii ay la xidhiidhaan maxay ficil hadday la xidhiidhaan waa fii maxalli nasbi mafcuulu bihi mafcuulu bihi bay noqdaan ficilba hadday la xidhiidhaan nafacanii yadaasi waa fii maxalli nasbin acطaaka kaafkaas waa fi maxali nasbin yuxibu haadaas waa fi maxali nasbin ficil baa hadda la xidhaa fi maxali nasbin mafcuul bihi wey waxaa jira mar kaloo fi maxali nasbin noqdaan ayaa jira markaasi waxa weeye haddii ina wa akhawaatuha ay la xidhiidhaan inanii ama ananii ama lacallanii ama kaanii ama kaananii laakinanii laytanii ama la xidhiidhi laytaka inaka lacallaka kaanaka ama hadii la xidhiidhi lacallahu kaannahu saddexdani hadday inna waa khawaatuha la xidhiidhaan fii maxalli nasbin bay markaana noqdaan soo ismigoogii maaha yaa laytaka iyo lacallaka soo lacallada ismigeegii maaha oo mansuub fii maxalli nasbi weyn laba jeer keliya ayay saddexdan damiir fii maxalli nasbi noqdaan laba jeeroo keliya maxay tahay labadaa jeer markay la xidhiidhaan ficil ficilba hadday raacaan waa fii maxalli nasbi mafcuulun bih iminka yadrib oo mudaarica soo qaada yadribunii haddaad tiraa yadribunii yadaas waa fii maxalli nasbi yadribuka haddaad tidhaahdo kaafkaas waa fii maxalli nasbi yadribuhu haddaad tidhaahdo ama ydribhum hadasina waa fi maal nasb lan waa saddexdii damiir ya mutakalim kaf muhaab ya lghaayb ficilba hadday la xidhiidhaan maxay noqdaan fi maxali nasbin goorma kalay noqdaan fi maxali nasbin markay la xidhiidhaan ina wakhaata inana inaka inahu lacalana lacalaka lacalahu lacalii baan ujeeda lacalanii ama lacalii laytanii ya mutakalimki lacalaka laytaka lacalahu laytahu markay la xidhiidhaan saddexdoodaasi ina wakhawatuha waxay noqdaa fi maxali nasbin ismuha ismigoogii bay noqdaa labadaa jeeroo keliya saddexdan damiir fi maxali nasbin bay noqdaa laba jeeroo kalena waxay noqdaa fi maxali jar yani laba maxal bay leeyihin marna fi maxali nasbin bay noqdaan marna waxay noqdaan maxay fi maxali jar labada maxalna min laba jeer weeye fi maxali nasbin laba jeer bay noqdaan fii maxali jarna laba jeer bay nodaan goormay fii maxali jar nodaan haddii ay ismi la xidhiidhaan akhii mucallimuka abuuhu ismi hadday la xidhiidhaan kitaaboo kale la xidhiidhi maalan kitaabii oyaalmutakalimka ismi la xidhiidha kitaabuka iyo kitaabuki kitaabukuma waa kaafu lmukhaatab oo ismi la xidhiidha kitaabuhu kitaabuha waa haa ulghaa'ib oo ismi la xidhiidha ismiba hadday la xidhiidhaan waa fii maxali jar lanno ismiga ka horeeya muaafa damiirkuna waa maay waa muaau ilayhi muaau ilayhiguna waa majruur rabbii rabuka rabuhu damiirkaasi waa fii maxali jar lannahu rabbi waa muaafa damiirka ka dambeeyana waa fii maxali jar mudaau ilayhi wey ismi hadday la xidhiidhaan waa fii maxali jar goorma kale fii maxali jar noqdaan xarfu jar hadduu la xidhiidho xarfujar haddaad soo gelisa damayarta minii ama lii ama cannii ama bii ama calaya iyo ilaya yaha lmutakalimkii haddaad xarfujar soo geliso badii oo kale soo gele bii wey waa fii maxalli jar bika kaafkaasi waa fii maxalli jar bihi haadaasi waa fii maxalli jar leanno xarfujar baa soo gala markaad minhu tidhaa minhu haadaasi maxay noqonaysa i maal jar lannu min baa ku jirta ilayhi markaad tira ilayhi iyo ilayha damiirkaas noqonaya haadaas maxay noqonaysa fii maxalli jar goormay damaa'irtan yaa lmutakalim kaafu lmukhaaab haa lghaayb goormay noqdaan fii maxalli jar haddii ay ismi la xidhiidhaan fii maxalli jar bay noqdaan maxaa lagu jiray marka ismiga mudaafa iyaguna maxay noqdaan mudaafu ilayhigii idaafa lagu jira hadday xarfu jar la xidhiidhaanna maxay noqdaan fii maxali jarda xarfujarkaa jira xarfujar baa idin soo gala saddexdan damiir laba maxal oo keliyay leeyihin fii maxali nasbin iyo fii maxali jar labadaa midkoodu bay noqdaan taasina waa waa wax cad ood fahmi karto goor kastoo aad aragto maxalkooga waad garan kartaa haddaad fahanto lannahu laba jeer waxay noqdaan fii maxali nasbin waxay ku xidhan tahay waxay la xidhiidhaan laba jeer fii maxali nasbin bay noqdaan hadday ficil la xidhiidhaan maxay noqdaan fii maxalli nasb haddii ay la xidhiidhaan ina wa akhawaatuhana fii maxalli nasb laba jeerna fii maxalli jer bay noqdaan haddii ay ismi la xidhiidhaan maxay noqdaan fii maxalli jer xarfu jer hadduu soo galana fii maxalli jer damaayirta noocaasee labada maxalli waa kuwe damaayirtaa labada maxal ee mid walba min laba jeer ay noqonayaan waa kuwe kuwaas waa saddex damiiroo keliya maxaa la idhaha yaau mutakalim kaafu lmukhaaab iyo haa waayib waa saddex halkaas lixdii horeen tirinaynee tawl faacil iyo alif linayn iyo waaw ljamaaca iyo lixdaas iyagu hal maxal bay lahayn halka maxal muxuu ahaa fii maxallin rafin inay noqdaan lixdaasunbaa damiir ka mida aynu ku noqonaynaa lixdaa damiir ka mida damayrta way dhan tahay lann halkaana lix baynu kusoo qaadanay halkan dambana saddex waa imsa sagaal damayrta mutasilka waaba sagaalka naa baynu ku noqonaynaa oo lixdii hore ku jirta naa naa waxaad arkaysaa tusaalayaashiisa way ku jirtaa fii maxalli rafcin oo dahabnaa ila almalcab taas wey tusaalaha labaad tusaalaha tobnaadna way ku jirtaa afaadanaa ijtihaaduna tusaalaha labiyo tobnaad bay ku jirta lanaa manzilun bihi xadiiqa naadaasi way hadal badanta damiirka naa waxaynu odhanaynaa wuxuu leeyahay saddex maxal fii maxalli rafcin way noqotaa naadu waa dahabnaa fii maxalli nasbinna way noqotaa fii maxalli janna way noqotaa naa wey goormay fii maxalli rafci noqotaa tusaalaha labaaduun eego dahab naa naadaas waa fii maxalli rafcin maxaa lagu garanaya inay fii maxalli rafci tahay saddex shardi baan eegaynaa oo dahab naadaasi ka muuqda kow waa inay ficilmaadi la xidhiidho waa inay ficilmaadi gasho ذهب ما نفعل ماضي ذهبنا أكل أكلنا شرب شربنا قرأ فعل كوين ماضية وين فعل ماضي لا حريته وشرط ماضي يرقرت ماضي وشرطك كوين لبا waa in xarafka naada ka horeeya la sukuuniyo oo la reebo dahaba bada ka horeysa way sukuusanta ficilka akhirkiisii waa in la reeb qara'na waa inaad tiraa qara'na akhirka ka horeeya ficilka akhirkiisa xarafka naada ka horeeya waa in la reeb jalasna waa inaad tiraa akramna callamna shardiga koobaad muxuu ah ficilku waa inuu yahay aan la xidhiidhay maadi waa inay la xidhiidho ficil maadi hallo waxaan maadi hayn baa ka baxay laba naada xarafka ka horeeya oo ficilka aakhirkiisii waa inuu saakin yahoo la sukuuniyo way kala duwanta haddaad tidhahda callamanaa callamanaa iyo haddaad tidhahdo callamnaa callamnaa baa la doonaya waa inaad reebto waa laba shardiga saddexaad ee ugu dambeeya waxa weeye inaanu xarafka iyada ka horeeye sukuunsane aanu alif ahayn alifna waa inaanu ahayn sida dacaana dacaana waa ficil maada waxa ka horeeya anagu sukuunsan yahe waa alif walaa yakuunu ilaa saakina laakiin shardigii saddexaad buu ku baxay waa inaanu alif noqon xarafka ka horeeya alif buu noqday kaasi kuma jirta fi macalle rafcin ma noqonayso dacaana iyo ramaana iyo maxaa ladhaa kuwa noocaas acaanaa hataa tidha acaanaa naadii maxaa ka horeysa alfi kama horeyso ma noqonaysa fi maxal rafci saddex shardi weeye saddex shardi oo muhiima maxaa ugu horreeyey waa inay la xidhiidho ficil maadi waa inay calaamadaysanaysa meelaasay ku qoraysa ficil maadi waa inay la xidhiidho haddaanay ficil maadi la xidhiidhin maaha fi maxalli rafcin laba shardiga labaad wuxuu ahaa naada waxaa ka horeeya inuu reeban yahay dahabna akalna waa ina shardiga saddexaad waxaa reeban ee ka horeeya waa inaanu ahayn alif an yakuuna alficlu maadiyan wa an yakuuna maa qablaha saakinan ayra alifin ayra alifin walaa yakuuna alifan dahabna akalna wasati waa fii maxali rafcin kaasi waa markay fii maxali rafcin noqonaysa saddexdaa shardi bay leedahay goormay noqotaa fii maxali nasbin oo goormay noqotaa fii maxali jar soo labadaas inooma hadhi labadaa waxay la mid tahay yaau lmutakalim kaafu lmukhaaab haau lgaa'ib ayay la mid tahay meeshii ay noqon jireen fii maxali nasbin kuwaas naadina maxay noqonaysaa fii maxali nasb meeshii ay noqon jireen fii maxali jar kuwaasi noqon jireen naadina maxay noqonaysaa fii maxali jar iyadoo fii maxali nasbina tusaalaha la siiyo waa darabana darabana xaaladii rafca miyay tahay darabana xaaladii rafce fii maxali rafci naadu noqonaysa miyay tahay ficilku horta waa maadi shardigii koowaad waa sax darabana markaad tiraa ficilku waa maadi laakiin iyada waxa ka horeeya miyaad reebtay miyaad sukuunaysa darabana soo ma xarakayn wuu ka baxay xaalatu rafcigii mar hadduu xaalatu rafcigii ka baxo naadu waxay la mid tahay inta kale xaalatu rafcigaa unbay la dheertahay kuwa kale xaalatu rafcigaa haddaanu ahayn inta kale waxay la xeertaa iyaadu mutakalim ficil maadi bay la xidhiidhay ficil bay la xidhiidhun baad oranaysa ficil bay la xidhiidhay fii maxalli nasbi weeye inahu akhawaatuha bay la xidhiidho waxaa tidhi inanaa iyo lacallanaa iyo laytanaa baa tidhi waa fii maxalli nasbi waxay la xidhiidhaa ismi oo mucallimunaa iyo rabbunaa iyo khaaliqunaa baa tidhi waa fii maali fii maxalli jar xarfu jar bay la xidhiidho waxaa tidhi minaa iyo calaynaa iyo ilaynaa iyo lanaa baa tidhi xarfu jar baad la xidhiidsa iyo binaa maxay noqonaysaa fii maxalli jar markaa naadu aan ku soo celiya khulaasadeedu waa wax saddex maxal bay horta leedahay qad takuunu fii maxalli rafcin waqad takuunu fii maxalli nasbin waqad takuunu fii maxalli jer damayrta halkan inoogu jirta iyada keliya ayaa saddexdaa arrimood isku maraysa saddexdii way noqon karaysa goormay fii maxalli rafcin noqotaa weeyaan su-aasha ugu adag saddex shardi waa inaad u sheegto ida kaana alficlu maadiya waida kaana maa qablaha saakinan وإذا لم يكن ما قبلها ألفا غير ألف ساكنا غير ألف saddexdaa shardi haddii la helo waa fii maxalli rafcin goormay fii maxalli nasbi noqotaa goormay fii maxalli jar noqotaa xaaladdaa rafcaa markaad fahanto inta aan ka soo hadhay xaaladdaa rafcaan ahayn naadu waxay la xeer tahay maxay yaa lmutakalim iyo kaaf lmukhaatab iyo haa lgayb hadday ficilla la xidhiidhaan dabcan aan xaaladdii rafca ahayn de xaaladdii rafcaan ahayn ficilba hadday naadu la xidhiidho waa fii maxali nasb ina waa khawaatu hadday la xidhiidho waa fii maxali nasb labadaasoo fii maxali nasb ma ismi hadday la xidhiidho ama xuruufuljarna waa fii maxali jar naadu maxay la dheer tahay yaalmutakalim iyo kaafulmukhaaab waa isku mid kuwaas waa isku ciraab keliya waxay la dheer xaalad keliya oo ah xaalatu rafci ledha oo shuruud leh xaaladaanba la dheertahay waayahay halkan aan ka soo saara markaa naadii naadi aan ka soo saaro naada oo fi maxale rafcina tusaalaheeda ka soo saara halkan muxuu noqonayaa naa oo fi maxale rafcina dahabnaa ila almalcab waxaad ka soo saartaan naada oo fii maxali nasbina goormay fii maxali nasb noqonaysa markay ficil la xidhiidho aan kii rafca ahayn xaaladii rafca laakiin ay ficil la xidhiidho ama ina waa khaato ay la xidhiidho ma haysaa waxba afaadanaa tusaalaha tobnaad u fiirsada afaadanaa wuu noo faa'iideeyey weeyaan akramanaa wuuna ikraamay weeye akramanaa callamanaa wuuna baray weeye naadaas maxay tahay ficil bay la xidhiidha xaaladdii rafcaana ma hadde xaaladdii rafcaa maxaa u diiday imka afaadanaa maxay tii rafcaa u noqon weyde soo ficilku waa maadi shardigii koowaad u jira shardigii labaad muxuu ah naada waxa ka horeya in la sukuuniyo miyay sukuunsan tahay imka afadnaa bay noqon lahayd afadnaa markay faacilta annagaa faa'idaynay noqon lahayd waa la noo faa'ideeyey tani weeyaan naad waa mafcuul annagaa la noo faa'ideeyey maaha xaalatu rafcigii mar haddana xaalatu rafci ahayn ficil ma la xidhiidho ma noonayna ficil ba la xidhiidha waa fi maxalli nasb afaadana ijtihaaduna naada ku jirta ka horramay ismiga la xidhiidha ijtihaad oo ismi ah ijtihaaduna annaga dadaalkaygii maxay noqonaysaa fii maxali jar ismiba hadday la xidhiidhaan maxay noqon jireen fii maxali jar lanaa marka la dhahdo lanaa tusaalaha labayo tobnaad lanaa marka la dhahdo naadaas maxay noqonaysaa fii maxali jar sababtoo ah, xarfu jar baa la xidhiidha fii maxali jar laba jar bay noqonaysaa markuu xarfu jar la xidhiidha lanaa iyo markay ismi la xidhiidho ijtihaaduna mucallimuna kitaabuna qalamuna ismi marka la xidhiidho labadaas baa fii maxali jar marka la dha afaadana iyo akramana iyo callamana ay ficil la xidhiidho ama yucallimuna ama callimna ficil ay la xidhiidho oo aanay xaalatu rafcigi ahayn ficil ay la xidhiidho iyo hadday ina waa khawaato ha la xidhiidho inana iyo lacallana la dhaa maxay noqonaysaa fi maxalli nasbin nafacanii intaasu ma kaga yar noqonaya nafacanii nusxu akhi labadaa meelood waxaa ku jirta yaaul mutakalim marna ficil bay la xidhiidhay waa fi maxalli nasbin marna ismi bay la xidhiidhay maxay noqonaysaa fii maxali jar acaaka mucalimuka wuxuu ku siiyey kitaaban halkaana maxaa ku jirta kaafu lmukhaaabki acaaka markay ficilka la xidhiidhay fii maxali nasbin mucalimuka marka ismiga la xidhiidhayna fii maxali jar xasanun yuxibuhu abuuh yuxibuhu hada ku jirtaa waa fii maxali nasbin abuuhu ta ku jirtaana waa fii maxali jar waayahay waxaa kaluu soo celiyay tusaalaha koob iyo tobnaad akhada caliyun minii minii damiirkii ku jira muxuu yahay yaa lmutakalim fii maxali jar weeyaan xarfi jar bayda la xidhiidha ilayka kaaf lmukhaaabka ku jira maxalkiisa sheeg ilayka risaalatan ilayka fii maxali jar leanna xarfi jar baa la xidhiidhay xarfi jar baa la xidhiidhay naadana de afaadana ijtihaaduna afaadana markay ku jirto waa fi maxali nasbin ficil baa la xidhiidhay ijtihaaduna waa ismi baa la xidhiidhay waa fi maxali jar lana marka la dhahdana waa fi maxali jar waxa la xidhiidhay maxay xarfu jar baa la xidhiidhay waayahay darsigan waynu isweydiin doonaa waa darsi aad u culus laakiin marka u horeysa waa inaad darajaad u soo qabato marka u horeysa waxaad isku dayaysaa ti tira la tirinayay fii maxali rafcina fii maxali nasbina iyo fii maxali jar waa inaad qorto moogta inaad qorto wey saafartu saafarnaa aad gaadhsiiso haddana aad tidhaahda darabanii darabana ama akramanii akramana kutubta sharaxaysan aad ka eegata ajrumigii wuu sharaxayay oo aad gaadhsiiso haddana mara bi mara bina aad gaadhsiiso marka dambe oo saddexdaasoo mid labayo tobanaad qorto haddana damaa'irta ku jirta koox kasta waa inaad ka soo saarto qayb kasta damiirada ku jira oo ay ku soo baxaan ilaa lix damiir ama shan loo geeyey yaalmukhaataba ay qaybta horeed saafartu saafarna darabtu darabna waa inay kaaga soo baxaan ood lixdii halkaa ku hoos qorto maatiin loo geynay qaybta nasbaha afar damiir baa ka soo baxaya naadu way soo noqnoqoto xaggii hore ku jirtay markaad ka reebto saddex damiiro yaa lmutakalim iyo kaaf lmukhaaab iyo hawlqayb laydhaba ka soo baxay qaybta fii maxali jarka isla kuwii nasbaha ka soo baxay qolada fii maxali nasbin kuwii kasoo baxunbaa ka soo baxay sidaa darteed waa iska daynayna waanaynu haysana yaa almutakalim iyo kaaf lmukhaaab iyo hawlqayb waaynu haysana sagaal damiir waa inaad halkaa ku qorto dabadeed oo ka soo baxaya anwaacdii aynu tirinaynay ee lix iyo soddonka nooca ah aynu ka dhigay damaayirta ka soo baxaysa ka soo xasilaysa sagaal damiir waa inay noqoto sagaalkaa damiir ayaa dabadeedna loo qaybinayaa wax maxal keliya leh oo rafcaa wax laba maxal leh oo nasbe iyo jara iyo wax saddex maxal leh oo rafc iyo nasb iyo jara sidaa waa inay soo qabataan khulaasada ama qawaacidkan ku daro wuxuu yidhi addamiiru اlmuttasilu damiirka mutasilkii wاladii laa yunطaqu bihi waxdahu waa ka aan keligii lagu dhawaaqin keligii laguma hadli karo keligii isma taagi karo wayatasilu daa'iman weligii wuxuu la xidhiidhaa bikelimatin ukhra kelimad kale adamaa'ir اlmutasila damaa'irta mutasilka bilafcaali ficilada la xidhiidha wahiya khaasaة biالrafci rafcahana ku gaaray hiya waa damaa'ir mutasila lakin khaasaة biالrafci hiya taau وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة lix baynu ka dhigayna muxuu ka reebay lixdii mid buu ka reebay naadii buu ka reebay lannu naadu alkhaasaةu biالrafci kuma jirto rafcana way leedahay nasbana way leedahay jarna way leedahay marka ka reebay inta wuxuu tiriyey rafcuhu weligood daaiman fii maxali rafcin damayrta noqda weligood fii maxali nasbinna ma noqdaan fii maxali jarna ma noqdaan waa shan kuwaas marka waa tadii weligeed fii maxali rafcin bay dhacdaa darabtu darabtu iyo darabta iyo akaltu akalta akalti akaltuba taadaas weligeed fii maxali rafcin waxaan ahayn ma dhacdo waa alif linayn iyo waaw ljamaaca iyo yaaw lmukhaaaba saddexdaas ma kala hadhaan nayn iy waaw ljamaca iyo almuhaaaba weligood way wada socdaan saddexdaas weligoodna waa fii maxalli rafin baxal kale ma dhacaan markaad tidhaahdo masala yacmalaani alifrinayn baa ku jirta yacmaluuna waaw ljamaca ku jirta tacmaliina yaa lmukhaabaa ku jirta waa fii maxalli rafcin faacil haddaad amar raaciso tidhaahdo icmalaa iyo icmaluu iyo icmalii oo fii maxali ah, rafci facil ficil maadi haddaad raaciso yadunba kaadhiyo labada kala galaye darabaa iyo akramaa iyo akalaa iyo jalasa haddaad tira waa fii maxali ah, rafci facil aliftu darabuu iyo akaluu iyo jalasuu waawljamacaas waa fii maxali ah, rafcin yaawul mukhaaabadu iyadu maadi ma gasho markaasay ka baxaysa damaayirtaas weligood alifulinain waawljamaca yaawul mukhaataba ficilkay doonaan ha galaan waa fii maxali rafcin waxaan ficil ahayna lamaba xidhiidhaa aa wainayn waaw jamaca wanuun nuun niswa iyaduna waa fii maxali rafcin daa'ima maadi markaad geliso waxaad ohanaysaa darabna mudaaric markaad geliso waa yadribna amar markay gasho waa idribna intaba waa fii maxali rafcin faacil jalasna yajlisna ijlisna antaa damiir waa khaasa birafci daa'ima waa fii maxali rafcin halkaas waa an sagaalkii misaa soo hadhay afarta waa saddexdii wada socday yaa mutakalim kaaf lmukhaaab ha lghaa'ib iyagu marna fii maxali nasbi noqdo marna fii maxali janna noqdo afraadna waxa weeye naa oo noqota maaragta fii maxali rafcin fii maxali nasbin iyo fii maxali yaa lmutakalimi wa kaafu lmukhaaطabi wa haa lghaa'ibi saddexdaasna way wada socdaan ida اtasalat biاlafcaal markay damaa'irtani la xidhiidha ficilada kaanat fii maxali nasbin bay noqotaa maxaa lagu daraya halkaa kaanat fii maxali nasbin afcaasha markay la xidhiidha waa fii maxali nasbin maxaa fii maxali nasbin laba jeer ba afcaasha markay la xidhiidhaan iyo ina waa khaatwa markay la xidhiidhaan waida اtasalat biاlasmaa asmaada markay la xidhiidhaan ruuf اjari aw bxuruuf اljari ay la xidhiidhaan kaanat fii maxali jar hadday asmaan la xidhiidhaanna fii maxali jar bay noqdaan xuruuf ljar hadday la xidhiidhaanna fii maxali jar bay noqdaan marka laba jeerna waa fii maxali nasbin laba jeerna waa fii maxali jar adamiiru naa sagaalkii damiirnaa baa soo hadhayde halkii hore shan buu ku sheegay saddex buu ku xijisiiyey waa sideed naa baa u dambaysa sagaalkaa damiiriyo adamiiru naa yakunu maratan fii maxalli rafcin wamaratan fii maxalli nasbin wamaratan fii maxalli jar laakiin inuu kala sheegay u iska daayay goortaasuu naadaasi noqotaa fii maxalli rafcin ma odhan markaasay noqotaa fii maxalli nasbin ma odhan halkaasuu tafsiilkeygii iska dhaaf tafsiilkeygana waynu ku dar keliya waxaad u baahan tahay xaaladda ay fii maxalli rafcin tahay inaad fahanto labada xaaladood ee kale waa xaaladihii yaalmutakalimka iyo kaafulmukhaaabka halkay marayaybay la maraysa goormay fii maxalli rafci noqotaanaadu saddex arrimood marka la ficilka ay la xidhiidha inuu yahay inay ficil maadi la xidhiidho ficil maadi inay la xidhiidho iyo ficilkaa ay la xidhiidha aakhirkiisa ka horeeya naada in la sukuuniyo darabnaa iyo inaanu ahayn alif hadday ficillo kale la xidhiidho dee fii maxalli nasbin bay noqonaysaa yucallimunaa hadaa tira ama calimnaayo amar haddaad tira waa fii maxal nasb maadiga haddaad sukuunin weydo akhirkiisoo tira callamanaa fii maxali nasbin noqonaysa haba la sukuuniye hadduu adif yahay waa fii maxali nasb daanaa annagaa u yeedhnay maaha wuu noo yeedhay weyaan uuna baryay acdaanaa naadu faacil annagaa siinay maaha wuuna siiyey weyaan acطaana dacaana ramaana alifaaday ka horeysa waxay noqonaysaa ma noqonaysa fi maali rafci marka fi maxali rafci laga dhigaya aliftaa meesha ka baxaysa acaynaa bay noqonaysaa annagaasiina inaa acaynaaka acaynaa yadii meesha way ka baxaysaa acaanaa haddaa tiraa mafcuul bay noqonaysaa marka goormay fi maxali rafci noqotaa markuu ficilmaadi la xidhiidho waxaa ka horeeya saakin yahay alifna aanu ahayn goormay fii maxali nasbin iyo fii maxali jar noqotaa xaaladdaa rafcaha markaad ka saarto waxa kaloo dhan naadu waxay la xeer tahay maxay yaa lmutakalim iyo kaaf lmukhaaab iyo haulaai xaaladda rafcaha inayna haynin baad hubinaysaa tay xaaladda rafcaha tahay waa rafca waa fii maxali rafca wixii kale ka soo hadhay meeshii ay yaa lmutakalim iyo kaaf lmukhaaab fii maxali nasbin noqon jirta waa hadday ficilla la xidhiidhaan iyo marka ina waa khawatoha la xidhiidhaan iyaduna waa sidii o kale fii maxali nasbin bay naadu noqonaysaa meeshay fii maxali jar noqon jireen waa markay ismi la xidhiidhaan oo idaafada lagu jaro iyo markay xarfu jar la xidhiidhaan oo xarafku jaro naaduna fii maxali jar bay noqonaysa mucallimunaa waa fii maxali jar leanna ismi ba la xidhiidha kitaabunaa waa fii maxali jar leanna ismi ba la xidhiidha markaad lanaa iyo binaa iyo cannaa iyo minaa tidhahdana waa fii maxali jar leanna xarfu jar bay la xidhiidha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam